jumlatin jumlo wax shabaha waanagin yihi mawsuul ismiga waxaa la yidhaha maftaqara ilaa silatin wacaa-idin maftaqara ilaa silatin wacaa-idin silo iyo caa-id wixii u baahana la yidhahdaa mawsuul ismiya marka siladii iyo caa-idkiiyo halka ka gelaynaa silada waxaa noqon kara laba un weeye jumlo iyo shibhuljumlo labadaas un kaliyaha noqon karaan wax kale sila ma noqdaan fa ama silatu siladii fahiya siladii kaa'inatun calaa darbayni laba nooc korkooday ahaatay jumlatin jumlay ahaatay wa shibi jumlatinay ahaatay marmar waa iska dhacdaa in la xadfo jumlada silada laakiin haalib ma aha xaashiyada maxamed muxudiin cabdulxamiid waqad tuxdafu ljumlatu jumlada in la xadfaa waa la arkaa jumladii alwaaqicatu dhacday silatan xaal ay tahay siladoo lilmawsuuli usugnaatay wa hiya maqsuudatun walxaala la xadfa hiya jumladu maqsuudatun mid loo qasta ay tahay muraadatun oo la doona wa min daalika xadafkuu ka mid ahaaday qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisa uu yidhi naxnu naxnu lulaa fajmac jumuucaka huma wajihum ilaynaa naxnu annagu al ulaa kuwiyaa nahay fajmac aruuri jumuucaka ciidamadaada aruuri uma markaad aruurido ka gadaal wajih soo jihee hum ciidanka ilayna xaggeena usoo jiheeyo bal annaga noo nagu dir naxnu annagu alulaa alulaa waa ismawsu alulaa waa ismawsu waa luqadii oon qasriga ahayd marka aawo siladeedi siladeedii dhan waa laxad siladeedii o dhan waa laxad waa laxad naxnu anagu alulaa kuwiiyaana curifuu bishajaacati waliqdaami waa qoladii lagu gartay yaan nahay geesinimada iyo cadowga inay hore u galaan yuriidu wuxuu la jeedaa naxnu anagu alulaa kuwiyaa nahay curifuu lagu gartay bishajaacati geesinimada waliqdaami gelidda cala lmakruuhi shayga naftu dhibsato la galo wa cadam ixtimaali daymi iyo inaanan dulmi u dulqaadan marka maxalushaahidku waxay tahay naxnu anagu alula alula waa is mawsuul mana la sheegin siladiisi ah, siladiisiina lama sheegin fa ama silatu siladii fa hiyo siladii kaa-inatun calaa darbayni laba nuuc korkood ahaatay jumlatin ay ahaatay wa shibhi jumlatin ay ahaatay waljumlatu jumladii kaa-inatun calaa darbayni laba nuuc korkood ay sii ahaatay jumladii laba u qaybsanta ismiyatin ay ahaatay iyo wa ficliyatin ficli mid loo nisbeeyey waljumlatu jumladii kaa'inatun calaa darbayni laba nuuc korkooday ahaatay ismiyatan mid ism loo nisbeeyey ahaatay iyo wa ficliyatan mid ficil loo nisbeeyey labadaasay u qaybsantaa ismiye iyo ficliyana hore loo soo kala barto kitaabkii muwasilu dulaaba lagu soo kala bartay ilaa qawaacid alciraab oo jumlo ismiya waxaa la yidhahdaa jumladii isim lagu bilowdo jumlo ficliyana waxaa la yidhahdaa jumladii lagu bilowdo ficil talo waxaa la yidhaha midda xarafka lagu bilowday yaa ka jawaabaya haye macalin saas wey xaraf haddii lagu bilowdo waxaa ka dambeeya hadday ism yihiin waa jumla ismiya haddii waxaa ka dambeeya ficl yihiin waa jumla ficliya xarafka ictibaar male waxaa ka dambeeya umbad fiirina oo zaydun qaa'imun ina zaydan qaa'imun markaad tidhaahdo ina zaydan qaim waa jumla ismiya laleeyahy maxaa yaele inadiiya xarafkiya waxaa ka dambeeya ism lan yadriba camrun haddaad tidhahdana waa jumla ficliya lagu leeyay maxaa lanta waxaa ka bilaaba ficila ka dambeeya ah, marka waxa ka dambeeya unbaa la fiirinaya waxa ka dambeeya ayaa la fiirinaya xarafka waljumlatu jumladii kaa-inatun calaa darbayni laba nuuc korkood ayay ahaatay ismiyatan mid ism loo nisbeeyey ayay ahaatay wa ficliyatin mid ficil loo nisbeeyey ayay ahaatay waljumlatu jumladii kaa'inatun calaa darbayni laba nuuc korkood ayay ahaatay ismiyatin mid ism loo nisbeeyey ayay ahaatay iyo wa ficliyatin mid ficil loo nisbeeyey jumlo ismiya waa wax alla wixii ism lagu bilowdo ficliyana waa wixii ficil lagu bilowdo xaraf haddii lagu bilowdana waxa ka dambeeya la fiirina wa sharduhaa jumlada silada noqodayda shardigeeda jumlada sila noqonaysa shardigeeda wa sharduhaa shardu ljumlati alwaaqicati silatan jumlada sila noqonayda shardigeeda wa sharduhaa ah jumlada sila noqonayda shardigeedu amraani laba arrin weeye axadumaa labada arrin midkood an takuuna kownuhaa hashadeeda weeye khabariyatan mid khabar loo nisbeeyey ay ahaato acni waxaan u jeedaa muxtamilatan mid aqbali karta lisidqi run iyo walkadibi been falaa yajuusu ma bannaana jaa aladii kiyaa yimid idribhu garaac walaa jaa aladii kiyaa yimid bictakahu bictukahu waa kaa gaday idaa waqtigiyaysan bannaanayn qasadta aada ula qasato bihi bictukahu al inshaaa bilaabid jumlada oo silada dhacaydaa shuruuday leedahay laba shardiyuu sheegay ibnu hishaam laba shardi ayuu sheegay ibnu hishaam oo muhiim ah shuruud kalena waa ka tegey labada shardi shardiga koobaad waa inay khabariyo tahay shardiga koobaad waa inay khabariyo tahay axaduhumaa labada shardi midkood an takuuna kownuhaa jumlada ahaanshadeeda weye khabariyatan mid khabar loo nisbeeyey ay tahay maxaa loola jeeda jumla khabariya acnii waxaan ula jeedaa jumlo khabariye muxtamilatan mid ixtimaali karta lisidqi run iyo walkadibi been min gayri nadarin ilaa qaa'iliha haddaan la fiirin axadka ku hadlay jumlada min gayri nadarin ilaa qaa'iliha waxaa la idhahdaa hadalka run iyo been aqbali kara iyadoon la fiirin qaa'ilka ku hadlay qaa'ilka haddii la fiiriyo mararka gobol run ma aqbali karo mararka gobolna been ma aqbali karo mararna waa aqbali karo qaailka waxba isbedela hadda ana rasuulullahi waa jumla khabariya ana waa mubtade rasuulullahina waa khabarka taxtamilu sidqa walkadib labada waa aqbali kartaa haddaan cidda ku hadlayda la fiirin cidda ku hadlayda haddaan la fiirin yaxtamilu sidqa walkadib run iyo been buu aqbali karaa laakiin cidda ku hadlayda marka la fiiriyo ama run kaliyuhuba noqa ama been kaliyuhu noqa oo nabi maxamed sala allahu alay w slam ana rasuulullahi u yii been ma aqbali karo runnim u caynooba markaas lkadaab iyo kuwo kaleo ka badambeeyo tira badna anaa rasuullahi yidhahdo run ma aqbali karo markaas haa been kalihu u go-a laakiin jumladan keligeed fiiri intaan hadalkaas ana rasuulullah runna waa noqon kartaa beenna waa noqon karta sooma haddaan la fiirin cidda ku hadlaydo inay run noqon karto nabi maxamed ku hadlay run noqoto waatana iyo nabiyaalkii ka horreeyey inay been noqon kartana musallamatulkadaab iyo aswad ulcansi iyo intii ka dambeyday markay ku hadleen waa tan been noqoto marka waxaa la yidhaha jumla khabariya jumlada iyadoon la fiirin qofka ku hadlay macnaheedu run iyo been aqbali karo ah, saasaa dhacday sidaasaa dhici doonta wey macnaheedu ah, saasaa dhacday sidaasaa dhici doonta <coughs> marka taasoo kale la yidhaha jumla khabariya min gayri nadarin ilaa qaa'iliha sidaasaa la yidhahdaa acni waxaan u jeedaa muxtamilatan mid aqbali karta lisidqi run iyo walkadibi been falaa yajuusu ma banaana jaa aladii kiiya yimid idribhu garaac ha ma banaana maxaayl waa jumla dalabiya ha jumla dalabiyaa we jumla dalabiyaa wey jumla dalabiyaa marka ma banaana inay sila noqoto idribhu garaac ma banaana jumla dalabiya maxay ahayd soo marna hadda kahor xadaan usoo sheegna xadkeedaa laga لا لا لا لا هاي معنى فإن تأخر وجود معناه عن وجود لفظه فهو ضلب وكاسا وضاد ضلب waxaa la lafdiga marka la helo kadib in macnaha la helo hadda waxa lagu leeyahay fiiro qum lafdiga waa la helo soomaha bacdeen maxaa la helaa qiyaamka marka dalabiya waa taasa waa taasa marka jumla dalabiya ma noqon karto silo walaa jaa ladii kiiya yimid bictukahu waa kaa gaday iyaduna ma noqon karto tanna inshaaa la yidhahda inshaa xasan muxuu aha ha saas weeyaan maa qaarana lafduhaa macnaha wey waa inay isla xariiraan waa isla xiriiraan maxaa yeele fiiri qofka haddaad tira bictukahu waa kaa gaday dhawaaqa aad ku dhawaaqda iyo bic isku maray dhacay haddaad tira zawajtuka dhawaaqa aada dhawaaqda iyo nikaaxu isku maray dhacaya dalaaqa waa sidaas dhawaaqa iyo macnuhu isku maraa la helaya waa kaasa inshaaga waa kaas inkastoo ibnu hishaam isaga uu doortay kalaamka in loo qaybiya laba bes oo inshaaga iyo wuxuu isku daray dalabiga marka waa khabariye iyo inshaa bis labadaas in laga dhigo marka ma ansaxayo laakiin fiiri bictakahu bictukahu goormaysan ansaxayn wey bictukahu goormaysan ansaxayn idaa waqtigii ayaysan banaanayn idaa falaa yajuusu ku tacaluji idaa waqtigiiyuusan banaanayn qasadta aada ula jeedo bihi bictukahu alinshaa bilaabid shay hadda la inshaynayo la bilaabayo muxuu ka ixtiraazaa haddaad jumla khabarya ula jeedo waan saxa hadeer waxaad tidhi jaa aladii addoonkiyaa yimid bictukahu hadda ka hor aan kaa gadi jiray doonkii aan waagi kaa gatay addoonkia maanta isoo booqday ila sayidkiisii horan ahaay waa horaad addoon ka gaday qofkan adoonaa kuu joogay qofkanaad ka gaday addoonkee maalin dambe kugu yimid ninkii aad ka gadataa ku yidhi maaragta markaasaad usheegdaa leedahay jaa aladii bictukahu waa ii yimid addoonkii aan kaa gedi jiray marka waa ansixi markaas illa waa khabare ee markaysan ansixin waa markaad insha ula jeedo oo ah jaa aladii kiyaa yimid bictuka waa kaa gatay haddan kaa galay kaas way midkaan ansaxayn oo inshaaga marka idaa qasadta saasuu ula jeeda waxaa tirahdaa wahaadaani labadaanu multabisaani haadaani labadaan oo ah idribhu iyo bictukahu wahaadaani labadan mithaal multabisaani waa laba ku dheehan bikhilaafi jaa aladii kiya yimid abuuhu aabihiis qaa'imun mid taagan u ahaa jaa aladii kiya yimid abuuhu abiis qaa'imun mid taagan uu ahaa tafaqlabse iyo wajaha aladii kii aa yimid darabtuhu aan horay u garaacay kii aan waagi garaacayaa yimid mhm. ansaxayna maxaa l midda hore waa jumla oo ismiya tan dambena waa jumla ficliya labadooduna waa khabari ah, waa khabariyatan wa haadaani labadan mithaal mithaalka hore yahay idribhu mithaalka labaadna bictukahu wahaadaani labadan mithaal multabisaani waa laba ku dheehan bikhilaafi qowli ka dheer qowlkaaga khilaafkiisa oo aad tidhaahdo jaa-a aladii kiyaa yimid abuuhu aabihiis qaa'imun mid taagan uu yahay ninkaan aabihiis taagan yahay ayaa yimid wa jaa-a aladii kiyaa yimid darabtuu aan garaacay wa thaanii shardiga labeeya an takuuna kownuhaa jumlada ahaanshadeeda weeye mushtamilatan mid kulansanayda ay ahaato calaa damiirin damiir damiirkoo mutaabiqin daboolayo waafaqaya lilmawsuuli mawsuulka fii ifraadi la keliyeelidiisa ku waafaqaya wa tahniyati la labayntiisa ku waafaqaya wa jamcihi la jamcintiisa ku waafaqaya wa tadkiirihi la labayntiisa ku waafaqaya wa tahniihi la dhadigayntiisa ku waafaqaya shardiga labaad wuxuu yahay jumlada waa inay wadato damiir mawsuulka mudaabaqaynaya shardiga labaad oo jumlada silada dhacayda ay leedahay wuxuu yahay waa in jumladu ay wadato damiir oo uu ku dhex jiro damiirkaasoo mudaabaqaynaya ismawsuulka laakiin waa inaad ogaato ismawsuulku inuu laba yahay nas iyo mushtarak warkaan wuxuu u yaallaaho qaas ku yahay waa naski mushtarag warkiisa kamaba hadlisho damiirkiisa waxa weeye damiirka haddii uu u laabanayo caa-idkaahu nas waajib waxaa inuu mudaabaqeeyo shantanna ku mudaabaqeeyo shantan inuu ku mudaaqbeeyo waajib alladii waa mufrad mudakara damiir mufrad mudakara waxaan ahayn looma soo celin karo allatii lafdigeedii macnaheedu waa mufrada mu'anahaad mufrada mu'anahaad waxaan ahayn looma soo celin karo aladani waa muhane oo mudakera damiir muhanaha loo scelina muhanaha damiirkooda mudakr iyo muanas ma kala leh inkastoo mararka gal calaamad lagu dari karo hadduu ficli yaho kale ta iyo a lagu dara ta iyo calaamad kalaa la raaciya aladiina waa jamc mudakera jamc mudakera damiir ahaa bisa loo soo celi karaa sida hum oo kale alla-i iyo allati iyo iyo allawati waa jamc muanaa lafdan waa macnan damiir jamc ah waxaan ahayn looma soo celi karo oo muana weliba ah waa noocaas amaa mawsuulka mushtaraga ah isaga lafdigiisu kulligood lixdooda mufrad mudakaruu laazima man ma tha duu kulligood waa mufrad mudakar lafdigood caa-idka laba wajaa kugu banaan inaad lafdiga ku mudaabaqaydo oodan fiirin macnaha ah. lafdiga bis inaad ku mudaabaqaydo wa minhum man yastamicu ilayka wa minhum gaalada iyuu ka mid ahaaday man bacdi mantuu jamca ku dhece ah, qof maaha yastamicu ilayka haddana yastamicu huwa soo maaha oo mufrad mudakara waa suurat lancaam waxaa banaan inaad macnaha ku mudaabaqaydaan waa banaanta laakiin ma badno wa minhum man yastamicuuna ilayka suuratu yunus haddana wa minhum man yastamicuuna ilayka wa minhum man bacdiga ka mid ah yastamicuuna soo wawljamca looma xidhi marka labaduba bannaan inaad lafdiga ku mudaabaqaydo iyo inaad macnaha ku mudaabaqaydo labaduba kuu bannaan labadaba kuu bannaan laakiin waa goorma in lam yaxsul labsun waa haddaan labsi ka imaahayn hadduu labsi ka imaana macnahaad ku mudaabaqayna ta iska daydo tii hore waxay ahayd inaad ku mudaabaqaydo lafdiga waa sida haalibka inaad ku mudaabaqaydo macnahana waa sidaya waa haddii oo labada weja kuu waa haddaan labsi ka imahayn haddii labsi ka imaana waxaa ku caynooba inaad macnaha ku mudaabaqaydo mhm. acdi man sa'aladka mantaanaad rabtaa mufrada muanafaa inaad isticmaasho acdi man sa'aladka aada leedahay ma dhigi kartid sa'alaka ah, ilaa mantii haddaad tiraahdaa acdi man sa'alaka mantii ku dhicime mufrida muanasa gaar ugu dhicime marka caddaamaydo cidaad ula jeedaba la fahmaya labsi imaana adna maanta mufrida muanasa inaad u isticmaashaa rabtaa bis markaasoo kaleeto waa inaad macnaha ku mudaabaqaydo marka mawsuul mushtaraga warkiis waa kaasa mawsuul mushtaraga warkiis waa kaasa faakihigaadna ka helaysaa waaye ee kan waa naska weeye naska weeye wa haani shardiga labeeye an takuuna jumladii waa inay ahaato mushtamilatan mid kulansatay calaa damiirin damiir damiirkoo mudaabiqin oo daboolaya lilmawsuuli mawsuulka daboolaya macnaha waafaqaya fii ifraadihi la keliyeelidiisa mawsuulka la keliyeelidiisu ku waafaqa oo haddii la keli yeelo mufrad laga dhigo mawsuulka damiirkana mufrada laga dhiga wa taniyati lalabayntiisu ku waafaqa mawsuulku hadduu muhana yahay macnihiisu muhanaa laga dhigaa damiirka wa jamci mawsuulka la jamcintiisu ku waafaqa oo hadduu jamac yahay mawsuulka damiirkana jamca laga dhigaa wa tadkiirihi lalabayntiisu ku waafaqa oo haddii uu mawsuulku yahay mudaker damiirkana mudakera laga dhigaa wa taniifihi ta'niifi lmawsuul mawsuulka la dhadigayntiisu damiirku ku waafaqa oo hadduu mu'anaf yahay ismawsuulka damiirkuna mucanasuu noqona wadalika mihaalki naxwi qawlika hadalkaagoo kale weeye oo aad tirahdo jaa aladii kiiya yimid aladi waa mufrad mudakara lafdama macna damiirkuna waa inuu sidoo kale noqdo akramtuhu aan karaameeyey akramtuhu wa jaa-ad waxaa timid allatii gabadhi allatii mufrada mucanasa wey lafdan wa macnan damiir saas waa in loo soo celiyaa akramtuhaa aan wa jaa-a ladaani labadiyaa yimaadeen wa jaaa waxay yimaadeen alladani alladani waa musana mudakera musana mudakera damiir musana mudakera waa in loo soo celiyaa akramtuhumaa aad leeda aan karaameeyey wa jaa-at waxaa ii yimaadeen allataani labadii gabdhood akramtuhumaa humaa marka musanaha waa ka dhaxayda labadaba wa jaa-a waxaa yimaadeen aladiina raggii waa jamc mudakera akramtuhum wa jaa-a yimaadeen allatii nusqooyinka muxaqaqa jaa kuma taalo walaati akramtun a iskaga taaba maana laiska fahm macnahana jaa-adu meesha macnahaanay ugu jirta markaasna wa jaa yimaadeen allaati dumarkii oo badnaa oo akramtuhun aan karami hunna aad celinen ila waa jac muanae saasaa waajib sidaas ayaa waajiba marka jaa-ada labada dambo jaa-oo dan kulli nusqooyinka muxaqaqa waaba ka tagan oo nusqooyinka aad loo saxay macnahaana la iskaga fahmay marka waxaa dhici karta inuu mid iskaga qorayo aysan shiikuba ku qorina dhici karta jaaada ha ya khalaas ayadaasa sax waa an fahmaya marka jaaada waa soo qadarane meeshay macnahaan ay ugu jirto waa la iska fahma marka jumlada silada dhacayda meeqa shardi u sheegay uu u sheegay laba shardi an takuuna khabariyatan wa an takuuna mustamilatan calaa damiirin mutaabiqin lilmawsuuli soo laba shardi maaha maxamed muxidiin cabdilxamiidna labu kuugu daro ee fiirso maxamed muxidiin cabdulxamiidna labu kuugu dar wuxuu ku yidhi wa tabqaa waxaa baaqi noqonaysa mimakii xaggiisa yushtaradu loo shardiyo fi jumlati sila fi jumlati sila jumlada silada walam yadkurhu lmu'alif usan sheegin shardaani laba shardi laba shardiya baaqi ah alawalu shardiga ugu horeeya an takuuna jumladu waa inay noqoto maxhuudatan mid la yaqaan lianna tacriifalmawsuuli mawsuulka la macrifayntiisu xaasilun waa soo xasila bihaa jumladu kusoo xasila sideedaba mawsuulka waxa macrifeeya waa waa silada mawsuulka waxa macrifeeya sidaas darteeda maxaa la yidhahdaa mawsuulku mubhamaa la yidhaha soo ma ha mubhamku ka mid yahy mubhamku waa goorma waa qabla wujuudi sila intaan jumlo silaa la helin waa uu mubham yahy markii jumlo hela mubhamka waa ka noqda waxa macrifaynayo oo macrifnimadu kusoo xasileena wax kale maahan waa jumlada silada bis jumlada silada w marka waa in ay noqoto jumlada silada mukhaadabka waa inuu kula ogi markaad leedahay jaa ladii akramtuhu horay ninka u karaamid oo inuu ku yiqiino ah. ee isagoon oqonin haddaad tiraa jaa ladii akramtuhu macna maadan ku hadlin ila aladii markaad tidhi waxaa la rabaa inaad ku qeexdo wax uu yaqaano qofkaad la hadlayda marka an takuuna maxuudatan ah. waa in la yaqaano laakiin mar waxaa jirta maxduuda inaysa aan la shardin wuxuu ku yidhi wayajuusu waxaa bannaan ibhaamuha ah in la qariyo oo la magoogo ayada dhanba fii maqaami tafkhiimi weynaynta maqaamkeeda iyo watahwiili cabsigelinta maqaamkeeda dib maqaamku iyo maqaamu tafkhiim arrin aad loo weynayna watahwiil arrin laysku argagaxgelina oo laysku cabsigelina waa bannaanta markaas mufham in laga dhigo naxwo wadalika mihaalki naxw qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ila waa sarreeya ilaa wuxuu yihi faqashiyahum fircoon iyo ciidankiisi waxaa daboolay ma ladi kii qashiyahum daboolay kii un daboolaa daboolay hadda kii daboolay annaga maana noqonade nabigaa loo sheega markaas waxaa laleeyahay faqashiyahum fircoon iyo ciidankiisi waxaa daboolay maa qashiyahum wixii un daboolay ma ladi qashiyahum wixii daboolayna nabigu arki mayn maxduud ma lahayn cinda nabiy wixii un ku dhacay yaa ku dhacay mm-hmm. wixii ku dhacay waa arrin aad loo weynaynaya waa arrin laisku cabsi gelinaya faqashiyahum faqashiya waxaa daboolay hum fircoon iyo ciidankiisi man min alyami badda xaggeeda min alyami badda xaggeeda xaalu ka ahaaday midka daboola xagga baddu ka yimi ilaa baddii mogta la kala dilacay waa ti ku dhacday min alyami badda xaggeeda xaalu ka ahaaday ma ladii kii ashiyahum daboolay wixii ku dhacaa ku dhacay wey meeshuu dhihi jiray sheikeeni tafsiirka sheh maxamed macalin uu dhihi jiray wey haddee soomaali waa taqaanaa noocaas oo kale marka aad tafqiin ku samaynayo maanta hadda wax dhacay meel ogta wuu kuleeyahy markaas d maana hadde tilmaan ku koobi karo kuleeyay saasay lamid tahay fa ma ashiyahum ha wax dhacay miyaad ogta hadda maana af wax lagu koobi karo mayd ahde wixii dhacay ha khalaas halkaasaa looga tega arrin weyn inay dhacda marka aad dareemi ha wax lagu soo koobi karo tilmaan iyo sifo wax lagu koobi karo maanaad leeda ha maxaade wixii dhacay hadda dhacay iska unta wixii un dhacaya dhacay a mayda hadde wax wax lagu koobi karo maana lagu leey saasay ka dhiganta waaya waxaa lamid a ah, fa owxaa ilaa cabdihi ma owxa fiil iyadoo la weyneynayo tan wa midda hore waa tahwiil xabsigelin wey ayadoo wax weyn oo ah tawiil wey tafkiimna waa tana laftigeed tan hore weynayn iyo cabsigeli way isugu jirtaa fa awxaa ilaa cabdii ma awxaa laakiin waxa weya tafkiim bis wey weynayn wa fa awxa wuxuu u waxyooday ilaah ilaa cabdi addoonkiisa ma awxa hadda wixii u waxyooday tiradooda miyad war ka hayda waxal meela lagu soo koobi kara maaha wuxuu u waxyooday unba u waxyooday waa wax aad loo weynayna markaas maahane inta kaleeto waa inuu noqdaa shay maxduud ah soo maadan garan kaas waa hal shardi athani shardiga kalo labe haddi wax la tiraa waa intuu ka tegay de ha labadii uu sheegay xagga dhigo kuwuu ka tegaybu thani ka yihi ha thani halkaasu ka yihi athani shardiga labeeyuu ka tegay allaa takuuna waynaysan ahaanin hiya jumlada silada mustadciyatan mid u yeeranayda likalaamin kalaam kalaamkoo yaqacu dhacaya qabla horteeda kalaam ka horey wax u baahan waynaysan ahayn waa inaysan laakiin jumlo lagu bilowdo ahayna loola jeeda soo khulaasaynta saa kuu sheegaa waxa wey ilaa laakinna maxay u baahan tahay laakin hadal ka horreeye wax laga soo istifraago hadal ka horreeyey tacqiibulkalaami birafci ma yutawahamu hubuutu oo nafyi weeye mogte hadal waa inuu ka horreeyo la tacqiibina ee hadal lagama bilaabo laakin ah, hadal laakin kama bilowdo marka waa inaysan noqon jumlo u baahan kalaam ka horeeyo waa inaysan noqon allaa takuna wa inaysan noqon musaqiyatan u yeerayda likalaamin kalaamkoo yaqaa u dhacaya qablahaa horteed falaa yajuusu ma banaano an yuqaala in la yidhahda jaa ladii kiyaa yimid laakinahu bakiilu hadda waa bakiil laakin laakinahu laakinahu jumle ka bilaabata laakina sila ma noqon karto laakina jumle ka bilaabata maxaa hadal ka horeeya u baahanta hadal ka horeeya ay u baahanta maxaa yeelay wuxuu ku yihi lianna wadca laakin laakinna dejinteedu lil istidraaki ka daba tegidu usugnaaday calaa kalaamin saabiqin hadal horreeyey laga daba tago hadal horreeyey aa looga daba taga hadal horreeyey a looga daba taga meeqa shardi aan haysanaa afar laba kaley ka tageen waxaad tidhahdaa wabaqiya mima yushtaradu fi jumlati silati walam yadkur lmusanifu walaa saaxibu lxaashiya waxaa ka mid ah an takuna khaaliyatan min macna tacajubi an takuna khaaliyatan min macna tacajubi man macna tacajub waa inay ka maranta ah macna tacajub an takuuna khaaliyatan min macna tacajubi macna tacajub waa inay ka badan tahay jaa ladii kiyaa yimid ma axsana maya maya lagaa yeeli ma ah, jaa ladii kiyaa yimid maa axsanahu ah, ma lagaa yeelayo maa akramahu maa acqalahu maa aqbaxahu ma lagaa yeelayo ma lagaa yeelayo an takuuna khaaliyatan min macna tacajub shardiga lixaad oysan sheegin wuxuu yahay wa an takuuna wa an laa takuuna maxduudatan likulli axadin ha qof walba wax uu iska yaqaan waa inaysan noqon ha qof walba wax uu iska yaqaan waa inaysan noqon anlaa takuuna maxuudatan likulli axadin qof walbaaba wax uu yaqaan waa inaysan ahayn haddaad tiraado jaa-aladii kiyaa yimid xaajibaahu suniyihiisu fawqa caynayhi indhaha korkooda ay uga yaalin kii suniyuhu indhaha ka koreeyena yimi ooma midaysan ka koreynaa jire midaysan ka korayn miya qof walba waa ogya in suniyuhu indhaha ka koreeyaan mog ma adan keenin jaa aladii kiya ilaa haddeer haddaan ku jaa aladii xaajibaahu fawqa caynayhi miyaad garane ila dadki o dhan a sidaa dadkii o dhan waa yimid lamid taas waxay banaan tale ilaa waxaa laga soo rebaa ilaa cinda iraadati listiqraaqi maashayn inaad doonayda maahan dadkii oo dhan ayimid inaad tidhahdaa rabtaa qofba ma maqna inaad tidhahda rabtaa ilaa cinda iraadati listiqraaqi maashayn inaad doonayda maahan haddaad doonaydo marka istiqraaq waad dhihi kartaa jaa aladii xaajibaahu fawqa caynayhi wax alla wixii sunniyuhu indhaha ka sarreeya waa yimaadeen macnaha qof ma baaqanaad ka rabtaa markaas ha lagaa yeela markaa ilaa cinda iraadat listiqraaqi maahan si kale looma ogolo si kale looma ogolo lix shardi sow ma aha shuruuddaasay leedahay jumlada silada noqonayda jumlada silada noqonaydaa shuruuddaasay leedahay waaqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa adamiiru damiirki asalka waa in la sheego caa-idka qad taqliil wey maanta asalka waxa weeye in la sheego caaid asal sidaas ah hmm. asal waxa ah in caa-idka la sheego asal sidaas ah waana sida uu waxa weeyaan faakihiga uu cadaynayo waqad yuxdafu damiiru damiirkii caa-idka ahaa in la xadfaa la arkaa damiirkii caa-idka ahaa in la xadfaa la arkaa dhici karta mase badna lianna alasla an yakuuna madkuuran asalku waa inuu madkuur noqdo sawaaun isku mid weeye kaana damiirku ahaye marfuucan kula goday ow mansuuban kula kordhigay ow m makfuudan kula hoos dhigay intabaa noqon kara intabaa noqon kara sawaaun isku mid weeye kaana damiirkii ahaye marfuucan kula rafciye hmm, mid la rafciye wadalika mihaalkii naxwi qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaah uu yidhi uma lananzicanna waa siibaynaa oo siibaynaa oo siibaynaa min kulli shiicatin firqa dhammaanteed xaggeeda ayuhum koodiyaan siibaynaa ashaddu huwa soo qadara markaa huwa ladiigu ayuhum koodiyaan siibaynaa huwa asagu ashaddu adayga badan cala araxmaani citiya allaha raxmaanka kan ugu madax adkaa alla soo qabaa horta markaas jahanamo afka looga jabina fiiri uma lananزcna min kuli shicatin ayuhum ashad hadalkii kawaakib iyo mee meelaha lagu soo sheeg sheegi jiray meelo badan ayuntu afar xaalay leedahay saddex goor waa mucrab hal maray mabni tahay meeshan waa ka kugu dhigaysa jaacigu soo ma jeedis uma lananزicna min kuli shicatin ayuhum ashad qulnaa saasaan leenahay khilaafan lilbasriyiin walahaa ayunta waxaa u sugnaaday arbacu xaalaatin xaalooyin afar ah afar xaalo ay leedahay hadalku waa horreeyey oo hore kasoo akristay hadhow afar xaalay leedahay tucrabu waa la xraabaa hiya ayuntii fii halaatin saddexaa la xraabaa saddexdoo minhaa afarta xaalo ka mid a wa hiya xaaladihii maa idaa udiifat waa marka la idaafeeyo oo wadukira la sheego sadru silati silada awelkeeda di ayada la idaafeeyo ayunta sadru silihiina la sheego waa muxraba ayunta naxwi yucjibunii waxay cajab gelinayee ayuhum koodii huwa qaa'imu sadrusilihii waa la sheegay oo huwadaas weeye siladu waa huwa iyo qaa'imu sadri waxaa awelkaa huwada waa la sheegay ayadiina waa la idaafeeyo ayuhumaa leey ow dukira waa la sheegay satru silatihaa walam tudaf lama si idaafay ayadii lama idaafay waa mucrab markaasna naxwi yucjibunii waxay cajab gelinee ayun huwa qaaimun ayun qofkii huwa qaaimun isagu taagan huwa qaaimun marka sadru sirihi waa huwadaas waa la sheegay laakiin ayadii aan la idaafayn waa mucrab ow lam tudaf lama idaafayn walam yudkar lamana sheegin sadru silata naxwo yucjibunii waxay cajab gelinaa ayunkii qaaimun huwa qaaimun istaagay fiiri ayun ayadii lama idaafayn sadru sirihina lama sheegin huwadii waa la xadfay saddexdaas goor waa mucrab wa wa tubna ayunti waa la bineeyaa fi raabicati xaaladda afrayda calaa damya lagu bine bineeyaa maxaa loo bineeyaa tashbiihan shabihid lahaa ayunta lagu shabaha bilghaayaati qablu iyo bacdu iyo wix la midkaa wa hiya maa idaa udiifat waa marka la idaafeeya lafdan xagga dhawaaqa wa kaana sadru silati au noqdo damiiran maxduufan damiir la xadfay kamaa fi laayati wa bacduhum acrabahaa muطlaqan gabalaba dhammaan iska ecraabay oo yir xaaladan xataa waa mucrab wawala qiraata qiraadan ka jawaaba ledi ayu lananzicana waa siibayna min kuli shiicatin firqa dhammaanteed ayuhum ayaduna waa mafcuul bihigi ee ka jawaaba la yidhi waana godan tahay hadday mucrab tahay maxaa loo goday markaasay ka jawaabeen oo wuxuu yidhi bacdigaasu wa awala waa awalay qiraa'ata damin fi laayati xaalay ku suganta cala alxikaayati xikaayo wey xikaayo xikaayo darteeda loogu waay sawaaun isku mid weeye kaana caa'idku ahaye marfuucan ku lagoday wadalika mihaalki naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sarreeyaahay ilaa uu yidhi uma lananzicana waa siibaynaa min kulli shicatin koox dhammaanteed ayuhum koodii aan siibaynaa ayu waa kaasaa waa ismawsuul siladii awalkeediyaa la xadfo huwada xadfan wey caaidkiina waa isla iyada marka maanta caa-idkii waa juz sila silada juz kamid aha caib noqday ah, juz kamida ah wey huwa huwa ashadun huwa isagu ashadu adayga badan huwa ashad marka marfuuc isagoo ah lxadfa laakin shuruuduu leeyahy ilaa lix shardiyuu leeyahy ashardu lwal shardiga ugu horeeya an yakuna mubtada-an hayra mansuukin soo gaabaynaysa inuu lix u noqdo dii kale u gaara ah, shardiga ugu horeeya an yakuuna mubtada'an hayra mansuukin waa inuu mubtada yahay aan mansuuq ahayn mubtada waa inuu yahay aan mansuuq ahayn waa shardiga koobaad haddii uu faacil yahay ama naa'ibu faacil yahay ama ismu kaana uu yahay ma la xadfi karo mubtada waa inuu yahay aan mansuuq ahayn damiirku hadduu yahay faacil haduu yahay naaibu faacil haduu yahay mansuuq oo waxa weya ismu kaana iyo akhawaadkeeda u noqdo ma la xadfi karo mubtade waa inuu yahay gayra mansuuqi waa wa waa shardi wa an yakuuna mukhbaran canhu bimufradin wa in mufrad looga khabro khabarkiisu waa inuu mufrad yahay huwa ashaddu hadda huwan waa mubtada soo ma khabarkiina waa mufrad ashad waa ujeeda wa an yakuuna mukhbaran canhu bimufradin waa in mufrad looga qabro haddii looga qabro waxaan mufrad ahayn ma banaano in la xadfo ma la xadfi karo ma la xadfi karo wa anlaa yakuuna bacda nafyin waa inaysan bacda nafyi ahayn haddii nafyi ka horeeyo ma la xadfi karo caaidka maxduufka oo marfuuca haddii nafyi ka horeeya maya maba banaana lagu leeyay maba la xadfi karo walaa adaati xasrin adaatulxasrina wa inaysan ka horreyn adaatulxasri hadday ka horeydana ma la xadfi karo walaa macduufan calaa gayrihi waa inuusan macduuf ahayn damiirka caaidka hadduu macduuf yahay ma la xadfi karo walaa macduufan calayhi gayruhu wa inuusan macduufu calayhi ahayn ee hadduu macduufu calayhi yahay ma la xadfi karo lixdii shardi waa kuwaasa lixdii shardi oo khulaasaysan waa kuwaasa xaaladda waxaan idhi caa-idkan la xadfayaa marfuucuu noqon karaa mansuubuu noqon karaa majruuruu noqon karaa intaba waa noqon karaa soo maahan marka marka uu marfuuca yahay lix shardi uu leeyahy lix shardi uu leeyahy waxaa shardiga an yakuuna mubtadaan hayra mansuuqin wa inuu mubtada yahay aan mansuuq ahayn oon la nasakhin ma banaana hadduu faacil yahay naa'ibu faacil uu yahay in la xadfaa ma banaana wa an yakuuna mukhbaran canhu bimufradin way mufrad looga qabraa haddii looga qabray wax mufrad aan ahayn ma banaan xadafkiisu wa an laa yakuuna bacda nafyin nafyi ka gadaal waa inuusan ahaanin haddii nafyi ka horeeyo ma banaano in la xadfaa walaa adaati xasrin adaatu xasri ka gadaal waa inuusan dhicin aadaatulxasri hadduu ka horeeyo ma banaano in la xadfaa walaa macduufan calaa gayrihi asaga waa inuusan macduuf ahayn oon wax kale lagu dul cadfin hadduu macduuf yahay caa'idku ma banaano in la xadfo walaa macduufan calayhi waa inuusan macduuf walaa macduufan calayhi kayruhu waa inuusan asagu maduuf macduufu calayhi ahayn oo wax kale lagu soo cadfin faakihiga ka fiiri shuruuddaas ka fiiri aluusiga labada shardiyo horu dhigaa afartan shardina faakihiga waa dhigaya oo xaashiyatu yaasiin ka maahan matn waxaaba dhigayaba sharaxa oo faakihigaaba dhigayaba sharx aad u faa-iido badanna wey kitaabkan aan loogama maarminba marka lixdaa shardiyu le sawaa-un isku mid weeye kaana caa'idku ahaayey ama damiirku marfuucan kulligooday naxwu wadalika mihaalkii naxwu qowli waa ilahay qowlkiisoo kale tacaala ilaa waa sarreeyah ilaah uu yidhi uma lananzicana waa siibaynahu siibaynaa min kulli shiicatin firqa dhammaanteed ayuhum koodyan siibaynaa ashaddu huwa ashaddu adayga badan ey alladii huwa ashaddu alladii kiyan siibayna huwa isagu ashaddu adayga badan athani ow mansuuban ama mansuub ahaaye mansuub marka uu yaho la xadfayo shuruuduu leeyahy shuruuddiisa laba balan ka sheego shuruuddiisa waxaa ka mid ah an yakuuna mutasilan waa inuu mutasil yahay waa inuu mutasil yahay mutasil waa inuu yahay hadduu munfasil yahay ma banaano in la xadfo ma banaana ma ansaxayo in la xadfo waa inuu mutasil yahaa shardiga mansuubka marka uu yahay shardi waxaa an yakuuna mutasila munfasil hadduu yahay ma banaan wa naasibuhu ficlan taaman oo wasfan kayri silati al caamilka nasbinana ficil taama waa inuu noqdo xaraf hadduu nasbiyey lama xadfi karo ficil naaqis hadduu nasbiyey lama xadfi karo wa naasibuhu ficlan taaman oo wasfan hayra silati al laba mid waa inuu noqdo caamilka nasbina ficil taam ficil hadii lu yidhi xarafaa baxay xaraf wax waa nasbiya ilaa taam hadii lu yidhi naaqisaa baxay lama xadfi karo hadii kuwaas lagu nasbiyey amase wuxuu noqday wasfi oo hayra silati al oo aan alu ku jirin waxaana loola jeedaa wasfan hayra silati al waa ism faacilka oo kale hmm, labadaas mid waa inuu noqdo oo aan alu ku jirin waa wasi aan aa la rabaa wasi aan alu ku jirin waa inuu noqdo baaw mansuuban ama mid la nasbi ahaaye naxw wamaa kii camilad ay samayday aydihim gacmahooda camilad fiiri maada waa mawsuul camilad jumladaasu waa siladii aydihim camilad aydihim camila oo ficila iyo aydi oo faacil caydkii waa la xadfo camilad hu uu ahaa waa la xadfo wa qara'a wuxuu akriyay hayru xamza xamze kayrkiis iyo walkisaa'iyi wakayrulkisaa'iyi kisaa'i kayrkiis wa shucba wa kayru shucba camilathu hadayba iyagu akriyeen quraada kale ee mihaalka laga rabo ibnu hishaam soo daliishaday waa qiraa'ada xamse iyo kisaa'i iyo shucba qiraa'adaasu daliisheen ah. marka qiraa'adaas ma leh damiir lama socoto wamaa camilat aydihim waayo qiraa'ada wamaa camilat wamaa camilat aidi qiraa'ada waxa weeye may ah saad waa qiraa'ada xamse iyo kisa iyo shucba say ha-ulaada kitaabka ma haysatidin adiga haya fiiri aan markau laqbeeyo wa qara'a wuxuu akriyey gayru xamsa maahan xamsa ma akrin hayrkiis waayo kuwa meeshaan ku qoranu ma akrin ha iyagu ayrka ha ku dareen wa qaraa wuxuu akriyey hayru xamsata walkisaa'iyi wa shucba saddexdaas inta aan ahayn a waxay akriyeen camilathu bilha ay akriyeen cala alasli xaala heed u ahaatay asal marka maxaa kuu noqday waxa weya dikru lcaaid waa asal sooma jeedin dikru lcaaidin asal yahay sooma jeedin asal xaalu wa qaraa haaulaai kuwaan oo xamse iyo kise iyo shucbana waxay akriyeen bixadfiha hada la xadfideeda wamaa camilaad aydiihim ay akriyeen marka hadda caaidkii waa mansuub waa mutasil soo ma jeedin iyaahu laguma dhihin camilatu alwida waa damiir mutasila caamilka nasbina waa ficil taam ah wasfi kayru sirati alna waa nasbi kara waa la mid mhm. ku qaadanay mallahu mulika fadlun faxma banhu soo kuma qaadan kawaakibkiaan ku qaadan mhm mallaahu muliika ma ladiikii allaahu allah muliika hu muulida laba mafcuul qaadanaya midna waa kaafta midna waa damiirka muuli marka waa wasfun hayru silati cal waa wasfi waa ism faacil aluna kuma jirto mallaahu mulikahu mulika wey gabaygu mallaahu mulika fadlun faxmadan marka waa taasa kaasuna waa iyadoo wasfigii nasbiyey aw maqfuudan ahaye sawaaun isku mid weeye sawaaun isku mid iyo kaana caa-idka maxduufka marfuucan ahaaye ow mansuuban ahaaye ow maqfuudan ahaaye laakiin maqfuudka markuu yahay ayaa la qaybinaa ow maqfuudan mid la qafdiyay ahaye bilidaafati idaafo ow maqfuudan bilxarfi ama xaraf lagu qafdiyey labaduu noqon kara xaraf lagu khafdiyo iyo in idaafo lagu khafdiyo mid walbaana shuruudu leeyahay ah. marka idaafo lagu khafdiyo idaafo marka lagu qafdiyo shuruuddiisa waxaa ka mid ah an yakuuna almudaafu wasfan naasiban lilcaa'idi taqdiiran gayra maadin ah. marka idaafo lagu qafdiyo shardi waxaa ah an yakuuna almudaafu wasfan waa inuu wafi wafi waa inuu ee ism jaamidah hadduu yahay mudaafku ma banaano in la xadfaa ma banaano hadduu ism jaamida iska noqdo marka shardi waxaa an yakuuna almudaafu wasfan naasiban lilcaidi taqdiiran xagga taqdiiraha waaba nasbina walaa yakunu hada alwaصfu ilaa isma faacilin ogowha waصfigaasu wax kale maaha waa ism faacil sida u yidhi fakihu wax kale ma noqon karo waa wasfiga laguu sheegay ism mafcuul maaha wax kale maaha waa ism faacil wasfigan laguu sheega marka taqdiir ahaan nasbina waa mafcuulkiisi oo loo idaafeeye loola jeeda mafcuulkiisi oo loo idaafeey wa ah, marka taqdiir ahaan nasbina saasaa lagula jeeda saasaa loola jeeda bikilaafi ladi bikhilaafi qawlika jaa ladii qaama abuuhu abuuhudaas damiirka ku jira lama xadfi oo idaafada lagu jiray jaa ladii qaama abuuhu lama xadfi karo maxaa yeelay mudaafkiya jaamida Oh, ism jaamid ah ma banaana marka ma banaana waxaan kaloo banaanayn jaa ladii amsi ana daaribu oh, jaa ladii amsi ana daaribu ma banaana ana daaribuhu in damiirka laga xadfo sababta afiiri ana daaribuhu daaribu hadda waa mudaaf haaduna waa mudaaf ilayh laakiin ma camal fali karaa oh, daaribudaan haddaan idhi alladii amsi alladii amsi ana daaribuhu shalay isim faacilon alu ku jirin ma nasbi karaa mafcuul isim faacilon alu ku jirin ma nasbi karo waxaa leeda marka lama xadfi karo lama xadfi karo maxaa yeele shardigii muxuu ahaa an yakuuna almudaafu wasfan naasiban taqdiiran ayra hayra maadin weliba wa inuusan maadi ahayn haduu maadi noqdo eber haduu maadi noqdo eber wey sm mafcuul yahay everyway jaa ladii ana matrubun bihi jaa ladii ana matrubun ana matrubuhu dhe jaa ladii ana matrubuhu lagama xadfi karo jaa ladii ana matrubuhu jaa ladii kiyaa yimid ana aniga matrubuhu midkii la garaacaya ana jaa ladii ana matrubuhu mar hadduu ism mafcuul noqdo ma la xadfi karo waa inuu noqda ism faacil bes marka markuu maqfuudun bilidaafati yahay shardi waxaa ah inuu yahay mudaafku wasfan naasiban lilcaa'idi taqdiiran hayra maadi saddex shardi hayra maadi waa inuusan maadi ahayn hmm, waa inuusan maadi ahayn hmm. aw maqfuudan ahaye bilidaafati lagu qaftiyey ka qowlihi wadalika mithaalkii ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaa ilaa uu yidhi faqdi xukmi maladikii anta adiga qaadin mid xukminaya aad tahay faqdi xukmi anta adiga qaadin mid xukminaya aad tahay faqdi maa anta qaadin maxalushaahidku wuxuu yahay faqdi xukmi maladikii waa ismawsuulkii anta qaadin waa jumladii silada caydkiiya maxduufa qaadihi wey hadda waxa weya caydkii waa maxduuf waa maqfruudun bilidaafa shuruuddiina waa la helo waa waصfi naasib lilcaaidi taqdiiran kayra maadi hadda kadib waxaad xukmayda xukmi wey qaadin taasay sinfaacin ey maaki anta adiga qaadihi mid xukmina aad tahay iyo wa qowli shaaciri shaacirka hadalkiisii oo yidhi satubdi lakal ayaamu maa kunta jaahila wayatiika bilakhbaari man lam tusawidii satubdi lakal ayaamu maalmuhu waxay kuu muuji doonaan maladiikii ladii kii ahaatay jaahilan ey jaahilahu midka jaahila markaas jaahilan ey jaahilahu shay aadan aqoonay maalmuhu ku bari doona ah, maa waa kastoo soo bariyaa warkiisa leh waya'tiika bilakbaari wararka waxaa kuula imaanaa man qof lam tusawidii adan seed adugu iyo jiscin midna siin ah, qofki sa socda ku imaan maanta ma maqasho saasaa dhacday haddee saaka inta jiscimkiisa sidid maadan dhihin war ii keen ah, maadan dhihin war waxaa kuu keena qof aadan saadsi ah, maantoo dhan magaaladaas mar hadba meelo mara idaacad udhegeysa waxba maqribki waaba ka ah, saasaa dhacday saasaa la yidhi halkaasi ka dhacday intaasaa timid intaasaa maqan war uu kaa dhejina adigana saad ma aadan si satubdi laka alaayaamu maalmuhu waxay ku muujin doonaan ma ladii kii kunta ad jaahilan ey jaahilahu alaga laga rabaa jaahilkaas isim faacila wayatiika bilakhbaari wararka waxaa kuula imaana man qof lam tusawidi adan saadsiin ey maa kunta jaahilahu aw makfuudan mid la hoos dhigay ahaayee bilxarfi xaraf lagu hoos dhigay mid xaraf lagu hoos dhigay xaraf mid lagu hoos dhigay saddex shardiyuu leeyay saddexda shardi maxamed muxiyudiin cabdulxamiid balfiiri waa kan inin dhigay ashaara shaarixu shaarixu wuxuu ishaaray bi haada taqdiiri taqdiirtan wuxuu ku ishaaray ilaa annahu shaniye yushtaradu in loo shardiyo lixadfi lcaa'idi caa'idka la xadfidiisa caa'idka almajruuri lagu jiray bixarfi ljari xarfuljari halaaatu shuruudin shardiyaalo saddexa halaaatu shuruudin shardiyaalo saddexa loo shardiya alawalu kan ugu horeeyaa an yakuuna alismu ismku waa inuu noqdo isimka almawsuulu silada loo yeelay awil ismu isimka almawsuufu lagu sifeeyey bilismi lmawsuul ism mawsuulka ama waa ismawsuulki amase waa isim ism mawsuul sifo u yahay majruuran ku la jaray waa inuu yahay waa in mawsuulku jaran yahay ama mawsuufkiisaa jaran labadaas mid waa inay noqoto mawsuulka laftirkiisaa la jaray amase mawsuulka lama jerine waxaa la jeray mawsuulkaa sifahi mawsuufkiisaa la jero waa in la jero bixarfi jarina weliba lagu jero ayda noqoshe sida caaidka maxduufka oo xaraf ugu jaran yahay waa in mawsuulka ama mawsuufkiisu uu xaraf ku jaran yahay talawalu mid ka horeeya oo ayadoo mawsuulkii xaraf ku jaran yahay naxw akhadtu waan qaatay fi ladiki kii akhadta fiih fiiri akhadtu fi ladii kii hadda ismawsuulkiisa fii kuma jirna akhadta fiih fiida waa iska xadfi kartaa marka ah, ilaa mawsuulkii xaraf jaar ku jireen khalaas waa xadfi kartaa akhadta aad iska dhigi karta wa thaani waa maxeen mawsuul kuma xaraf kuma jirna laakiin mawsuufkiisaa ku jira mawsuufkiisa xaraf jaar ku jiran sirtu waan socday sirtu waan socday fi dariiqi wadadiyan ku socday alladii dariiqa sirta fiihi firi hadda ismawsuulka isaga xaraf kuma jirin laakiin ismawsuulku waa sife mawsuulkiisa mawsuufkiisa oo ah adariiqi ah xaraf ku jira shardiga koobaad waa midkaas haddii waxa weya mawsuulku uusan xaraf ku jirnayn ma banaana caa-idkii oo xaraf ku jiran inla in la xadfa daan mawsuulka ama mawsuufkiisu xaraf jaar ku jirnayn caa-idkii oo xaraf jaar ku jiran in la xadfa ma banaana wa shardu thani shardiga labeeya an yakuuna alxarfu xarafku waa inuu noqdo alladii xarafka jara jaray alcaa-ida caa-idka mumaathilan mid la mid ah alxarfa xarafka alladii xarafka jara jaray almawsuula mawsuulka aw ilmawsuufa mawsuufka lafdan wa macna lafdan wa macna waa in isku mid noqdaan lafdan wa macna wa shardu thalith min hadduu yahay min mintaasu hadday tahay ibtidaa'iye minta kale waa ina ibtidaa'iye noqdo hadday tabciidiya tahay waa inay tabciidiya noqdo lafdan waa macna waa inay iswaafaqaan ashardu thalith an yakuuna waa inuu noqdo mutacallaqulxarfayni labada xaraf meeshay ku tacalluqayaan xarafka jaray mawsuulka ama mawsuufkiis iyo xarafka caa'idka jaray waaxidun isku mid waa inuu noqdo mutacallaq harkay isku mid ku noqonayaan fi lmaadati maadada iyo walmacna maadada waxaa loola jeedaa ficil oo waxa weeyaan laba ficil oo isku xuruuf ah oo masderka wadaaga waa inay noqdaan ficilka uu ku tacalluqa jaarmajruurka oo mawsuulka jira iyo ficilka uu ku tacalluqa tusaale hadday ficil noqdaan een caa-idka maxduufka isku maado inay wadaagaan rabo macnaha isku masder waa inyihin labada ficil oo daraba hadduu kanu ya kano inuu daraba noqdo qaama qaama waa inay isku maado noqdaan isku macnona waliba waa inay noqdaan wal macno macno saddexaas sharti u ley markuu marfuudun bilxarfi wadalika min tarki naxwi qawli waa ilahay qowlkiisa matnigan usoo laabanay aw makfuudan bilxarfi naxwi qawlih wadalika min tarki naxwi qawli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaa ilaa uu yidhi subxaana yaakulu waa cuna nabigu minmaa kii xaggiisuu ka cunaa waa min ibtidaa'iya sooma jeedid taakuluuna aad ka cunaydaan minhu maaga xaggiisa wa yashrabu waa cabaa min ma min jinsi ma shay jinsigiisa xaggiisuu ka cabaab tashrabuuna aad cabaydaan ey minhu xaggiisa aad ka cabaydaan hadda mawsuulkii waa majruur maadaas waa jiranta minaa lagu jiray caa'idkana minaa lagu jiray ko minta oo lagu jiray mawsuulka waa ibtidaaa ibtida ibtidaau haaya wey waa ibtidaa'iya mawsuul midda caayidda jirta caayidka jirtana waa ibtidaau haaya xaggiisa aad leeda xagga mutacalaqa fiiri mawsuulku wuxuu ku tacalluqay yashrabda hore caa-idka iyo jaarkiisu waxay ku tacalluqeen tashrabuuna sow labadoodu isku shurbi mood ah maadadoodu ah, waa isku maado wey iyo wa qowli shaaciri shaacirkii qowlkiisa oo uu yidhi nusalli waa u tukayna liladii allihii sallad qurayshun quraysh way u tukatay wa nacbuduhu allahaasaan caabudaynaa wainjaxad alcumuumu akaru nasaba diideen hadday rabaan nusalli waa u tukaynaa liladii macbuudki iyo allihii sallad qurayshun quraysh ay u tukatay wuu quraysh ugu tiiraa ee nabiga nabiyaalka ugu dambeeya laga soo diray nabigaa ka dhashay markaasuu diinkii diin quraysheed ka dhiga leeyahay quraysh macnaha nabigiyaa ka dhashay sala allahu alayh wasalam nusalli waa u tukaynaa liladii allihii uu yidhi shaacirku sallad ay u tukatay qurayshun waa maxay alladii mawsuulka siladiisi waa sallad caybka awoy waa maxduufoo sallad lahu ah, ah lahu laamaa lagu jaraa fiiri maxayna mawsuulkiia laam ku jireen ah, laam ku jireen maadamay ku tacalluqaan fiiri liladii xay ku tacalluqe musalli lahuda maxduufadana sallad sow isku maada maha oo isku masjar maha labada fiil wanacbudu waana caabudaynaa wain jaxada alcumuumu akaru naas haba diideen hadday rabaani ee nusalli waxaan u tukaynaa liladii allihii sallat lahu lahdii kutusa caydka macduufka lahu ay u tukatay qurayshu wa fii hada alfasli ku yidhi baabkan baab mawsuula la yidhahdaa warkiisu waa badan yahay aniga wax yaran kuu sheegi kule ibnu hishaam ha u qaadan mawsuul warkiisa inuu intaan yahay wuxuu yidhi waa fii hada alfasli fasalkan waxaa ku sugan tafaasiilu kala saare saaridiyaal tafaasiishaasoo kahiiratun farabadan badan shuruuddaan daldalaynaa ka midaba ah. uu sheegaayo waxaan shuruud sheegayno o dhanaa ka mida ah. waa baabkan tafaashiis tafaasiishaasoo laa yaliiqu uusan u cunami karin bihaa tafaasiisha haada almukhtasaru kitaabkan lasoo gaabiyey weli mukhtasaraadaan ku jirna mogta mudawalaad maanaan gaarin naxwe mudawalaadkiis maanaan gaarin cagta maanaan saarin mukhtasaraadaan weli socsocnaa tartiibanu socayn tartiibanu socayna insha allah halkaas waxaa noogu dhammaaday ayadoo siladu noqotay jumla jumlana laba ceeb kaa ka gudubna maa wa jumlati jumla mid ka shabaha halaathatu ashyaaa waa shayala saddexa jumla labaa loo yaqaan ilaa baabkaan maa inta kale haddaad meel kale ku aragto jumla waa daraf ijar majruuf laakiin baabkan baabu sila marka la joogo waxaa soo raaca wasfi sariixa ah, bes wasfi sariixa soo raaca asaguna cid kale uma noqon kara sile alw ku koobanya waa soo ogaana warkeeda hadda halkan lagu faahfaahimo marka shibul jumle sheek hadii lagu yidhaahdo horta baabkaad igala hadlayda ha la yidhahdo baabu sile hadduu kala hadla waxay tira waa saddex abwaabta kaleo dhanna hadii la joogo shibuljumla waa maxay waa labo waa daraf iyo jarmujruur daraf iyo jarmujruur wa shibuljumlati shibuljumle halaaatu ashyaa shay yala saddexa weeye adarafu waa daraf wadalika mithaalki naxwu alladii kii cindaka agtaada ku sugnaaday alladii kii istaqara cindaka agtaada ku sugnaaday waa daraf waljaaru walmajruuru waa jaar majruur naxwu alladii kii istaqara fi daari daarta dhexdeeda ku sugnaaday wa sifatu sifa weeye sifada asariixatu cad sifa sariixa waxaa loola jeedaa shuruudeeda soo sheegay sifo haddii la yidhi maxaa baxay jaamid sariix haddii la yidhi maxaa baxay alwasfu aladii halabat calayhi lsmiya waxa wey ayr ismu tafdiil haddana la rabay ismu tafdiila baxay ismu tafdiil ayaa baxay saddexdaasa laga ixtiraasa marka sifa sariixaana meeqay ku dhacayda waan soo ogaan maxay ku dhacayday afar isim faacil isim mafcuul amhilatu malaqa sifa mushabaha oo mukhtalaf ha ibnu hishaam aba kutubtiisa isku khilaafa ina maalik isagu laakin wuxuu doortaa asha ku jirta inay tahay mawsuula ina maalik saasuu doorta casha ku jirta sifa mushabaha ina mawsuulata laakiin laysa bishay inuu leeyahay markuu muqniga joogo ibnu hishaam dubtiisa kale markuu doortaa inay mawsuula tahay marka masale un hoogaad inay dhib badan tahay wa sifatu sifadii asariixatu caddeed wadalika wasfiga sariixa wadalika madkuurkaas wasf sariix bimacnaa madkuurku ishaara kaa-inuu wuxuu ahaaday fi silati al al waqad taqadama waa soo hormaray sharxuhu sharxuhu damiirkaas kaa loo celinaya sharxuhu waxa weeyaan waa al oo silatu sifati sariixati noqotay dee alna muanath wey maxaa loogu celinaya bimacnaa madkuurde marka bimacnaa madkuur iska dhe al iyo sifa sariixa iyo axkaamta ku tacalluqda waa noo soo hormartay lagu laabama waxaa tira marka waqad taqadama waa soo hormaray sharxu sharxu lmadkuur kaan aan hadda sheegayno sharxiis waa noo soo hormaray oo ah al sila u noqota wasfi sariixa wa shardu darfi darafka shardigiisa iyo waljaari walmajruuri jaarmajruurka shardigiisa a ah, darafaada la isku yihahdaa labadoodaba duu xataa jaarmajruur usan dhihin waa la fahma bal in badanba waxa weeyaan shuraaxda tafaasiirtoo kale iyo daraf ayayba iska yidhahdaan jaarmajruur qaar badanaan ba ku dhahaya ah, daraf a la isku yidhaha labadaba labada war isku yidha waa inaa istilaaxaadka fahamta hadhow majruur meel ku yaalla lagu yidhaha darafkaanu meel hiblu ku tacalluqa aad tidha xayta darafkuu sheega waa sahwiye wadaadku war ma sahwina waa istilaax noocan ah, ma sahwi wa shardu darfi darafka shardigiisa waljaari walmajruuri shardigooda an yakuunaa kownuhumaa ahaanshadooda weeye taamayni laba dhammaystiran ay noqdaan inay taam noqdaana shardiga taam maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa maa tatimu bihi lfaa'idatu biduuni dikri lmutacallaqi maxaa loola jeedaa tam jaarumajruur tam ah iyo daraf tam ah maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa tam maa tatimu bihi lfaa'idatu biduuni dikri lmutacallaqi ayadoon la sheegin mutacallaqii a ah waxaa la rabaa macnaha in toos loo fahmo oo faa'iidadu dhammaystirano khalaas intaasaa laga rabaa maa tatimu bihi lfaa'idatu biduuni dikri lmutacallaqi ayadoon mutacallaqii la sheegin ayaa waxaa la rabaa in macnaha hore laga fahmo taasuna labay ku imaan kartaa halle inuu mutacallaqu yahay koon caam koon caama meequu ahaa lix kaana habata wajada waqaca xasala iyo istaqar lixdaasu ah koon caama hadduu yahay macnaha waa la fahma wuxuu kaloo ku sugnaa karaa ayadoon mutacalaq la sheegin macnaha in la fahmo koon khaas wuu ku tacalluqaa darafkaanu laakiin liqariinatina loo xadfay ah. Ah. liqariinatina loo xadfay liqariinatina loo xadfay waxaa tidhi ictakafa waxaa tidhi ictakafa zaydun amsi wa camrun alyawma ictakafa zaydun amsi zaydaa ictikaafay shalay wa camrun wactakafa camrun alyawma markaasaa lagu yidhi wladii alyawma zaydun ah, wladii alyawma fiiri alyawma maanta halkay ku tacaluqe ficil maxduufa laakiin waa kee itakafa ilaa horaa loo soo sheegay macnihii horaa laga fahmaa marka ah, horaa laga fahma wladii alyawma zaydun alagu yidhi war haba iskaa kaa qaldantay maanta zayd alagu yidhi wladii alyawma maxduuf mutacalaq maxduufku ku tacaluqa darafkan laakiin waa la fahmaa soo maaha khalaas waxaa leedahay waa taamaad leedahay iska taam marka taamkii muxuu noqday labo inuu noqdo koon caam ah oo la xadfay ko isagaa dhihi maydi ama amase koon khaasa oo loo xadfay liqariinati wa shardu darfi darafka shardigiisa ee waljaari walmajhuura an yakuuna waa inay ahaadaan taammayni taamna muxuu yahay maa tatimu bihi lfaa'idatu biduuni dikri lmutacalaqi falaa yajuusu ma banaana jaa ladii kiiya yimid bika bika bika marka waxay ku tacalluqa koon khaasa qariinana lama hayo la fahmima marka hadda wax macnaa laga fahmi maa bika aan ku yidhi maxaa loola jeedaa waa in koon khaasa la sheega oo la yidhahdaa jaa ladii kiiyaa yimid iftakara bika oo kugu faanayey kii kugu faanayey aa yimid haddaan la sheegin lama fahmi karo ma noqon karto marka silo ma noqon karto iftakarada ilaale walaa jaa aladii kii ayin amsi aa tiri shalay amsidii waxay ku tacalluqay koom khaasa qariinana looma xadfin ma banaanad leeda waa in la sheegaa waajib oo laraa jaa aladii qaama amsi ninkii shalay istaagi jiray masaajidka ka istaagna maanta waa yimi khalaas waa la fahma markaas moogta laakiin haddaad tirahda jaa aladii amsi waxba lagama fahmay maxaa loo fahmi waayey maxay u banaanaa waayeen de falaa yajuus ma banaano maxay u banaanaa waayeen linuqsaanihimaa aysan u banaanayn ku tacaluji nuqsaantooda dartood macnihii tan taam noqoy macnihii yaan la fahmay ah, linuqsaanihimaa halkay naaqis ka yihiin waxay naaqis ka yihiin licadami xusuuli lfaa'idati fiihimaa ilaa bidikri mutaa ilaa bidikri mutacalaqihimaa dhe marka waa linuqsaanihimaa aysan u banaanayn halkay naaqis ka yihiin licadami xusuuli lfaa'idati fiihimaa ilaa bidikri mutacalaqihimaa faa'iidadoodiian oo xasilay ilaa la sheego mutacalaqood saas darteeda naaqis u yihiin licadami xusuuli lfaa'idati fiihimaa ilaa bidikri mutacalaqihimaa dhib waa naaqis waxayna naaqiska ka yihiin faa'iida soo xasilme ilaa mutacalaqooda la sheego xusuul اlfaa'idati fiihimaa ilaa bidikri mutacalaqihimaa de waxa kal kisaa-iyu kisaa-i wuxuu sheegay nazalnaa waan degnay almanzila makaanu degiddii almanzila darfaad ka dhigi mafcuul ka dhigi maydid nazala waa iska laazim nazala waa dega yanzilu waa degaa marka waa darfu makaani maahan mafcuul bihi mafcuul ma qaadan karto waa ficil laazim waxaa tiraa nazalnaa waan degnay almanzila booskii makaanu degidii alladii makaankii albaarixata uu albaarixata albaarixata waa darfu zamaan halkay ku tacalluqeen koon khaasay ku tacalluqeen lamana sheegin wuxuu yidhi ey alladii makaankii nazalnaahu aan degnay nazalnaahu hada ma waa darfu zamaan hadhihi waa mafcuul bihi waa darfu zamaanada haadu ha maxaa darfu zamaani u laabee ila haddaa tirada waa mafcuul bihi ficilkiiyaa mutacadiyahay ka imaana ficilkan ma tacadiyo marka waxaad leedahay darfuzamaad u laabana damiirkan waa iska mafcuul fiihi iska dheh nazalnaahu aan degnay albaarixata ibnu hishaam hadda wuxuu leeyahay wa huwa shaadu waa shaadu leeya isagu ha hadalkan laga maqlay kisaa-i waa shaad muxuu shaadu noqday liana alkowna alkhaasa yajibu dikru koonka khaaska waajib waxaa in la sheego ilaa nazalnaahu yay noqotay liana alkowna alkhaasa yajibu dikruhu koonka khaaska in la sheegaa waajib ah mana la sheegin saasay u noqoto ushaad leeyahay laakiin warkiisaas waxbaa ku jiro halkan qariinaa la haya halkan qariinaa la haya soo nagii nidhi ictakafa zaydun amsi wa camrun alyawma markaasaa maxaa lagu yidhi waladi lyawma zaydun waana saxa nidhi hadda taasay la mid tahay haday taas sax tahay tanuna marka xoogaa warka ibnu hishaam halkan sawaab maaha ee tan waa sax waa fiicanta hadalkan kisaayi waxaa kalkiisaayi wuxuu sheegay nazalnaa waan degnay almanzila makaanu degiddii alladii makaanu degiddii albaarixat ey nazalnaahu albaarixa waa la fahmaa maanta macnihiyaa la fahma awalna faaxay bay ahayd sideedaba taamka wuxuu ahaa in macnuhu waxa weeyaan maa tatimu bihi lfaa'idatu biduuni dikri lmutacalaq tanuna waa sidii tay tahay qaacidadu marka shaad maahane waa sax wa idaa waqaca darfu darf hadduu dhaco waljaaru walmajruuru majruur uu dhaco silatan sila xaalu yahay sheekh cabdullaahi waxaan ka haynaa maadada waqaca waqaca yaqacu wuquucan awqic kuwad adugu maadada waqaca isimka mansuubka ka damba iska xaale waa jirtaa laqbooyin kale kaleeto marsiiyo laakiin qaacidu taas ka dhigi jirayba taasuu ka dhigi jiray sheikhu aid waaya wa idaa waqaca darfu daraf haduu dhaco iyo waljaar walmajruuru silatan xaal uu yahay dhe marka dariiqada kaloo banaan waxay tahay wa idaa waqaca darfu waljaar walmajruur hadday ahaadaan bimacnaa saara ka dhig waqacadiiyo bimacnaa saara silatan sila hadday ahaadaan kaanaa waxay ahaanayaan mutacalaqe mutacalliqeyni laba ku tacalluqayaan bificlin ficilkoo maxduufin la xadfay xadfan xadafkaoo wujuuban waajiban oo waajib ah wa idaa waqaca darfu waljaaru walmajruuru daraf iyo jaarumajruur hadday dhacaan daraf iyo jaarumajruur hadday dhacaan silatan sila xaale ay yihiin kaanaa waxay ahaanayaan mutacalliqayni laba ku tacalluqaayaan bificli awal jaar majruurka marka uu qabar dhaco ama ficil ku tacalluji ama isim oo wasfi ah marka uu dhaco xaalo ama ficil ku tacalluji ama se wasfi markuu sifo dhaco ama ficilku tacaluji ama wasfi a lagu dhihi jir laakiin jaarmajruur hadduu marba dhaco silo waxaad leedahay waxaa lagu tacallujinaa waa ficil ficilkoo maxduufin la xadfay xadfan xadafkao wujuuban waajiban oo waajiba taqdiiru ficilka lasoo qadaridiisa istaqara wey macnaha koon caam wey ha koon caam wey haddaan qarino lahayn istaqara iyo wanaxwahu a ah ficlan inuu yihahdo taqdiiruhu naxw taqdiiru soo qadaridiisu istaqara iyo wanaxwahu inuu yidhahdo Ah, istaqara iyo wanaxwuhu inuu yidhahda eh. ahe maxaa istaqara keligeed maaha istaqara wanaxwuhu waa hmm. waa kan fiiri hoos ka fiiri taqdiiruhu istaqara maalan ey maalan tusaala loola jeeda wi <laughs> keligeed maaha fa yasixu taqdiiru maa kaana wax alla wixii la macnaha lasoo qadari karaa min naxwi xasala wa habata wa wujuda oo mimaa samoohu waxay ku magacaabeen a kownan caama ha koon caama wax alla wixii lagu magacaabay koon caama waxaa loo magacaabay macnaha laa yaklu minhu ficlu ficil ka maran ma jiro ficil kasaa soo gelay waa sugnaaday di ficil kasa waa sugnaaday sooma waa sugnaaday waa xasilay waa ahaaday ficil ka marnaa kale ma jiro koon caama saasaa loo yihi halkan wuxuu kugu she kugu kala bara waxa la yidhahdaa daraf mustaqar iyo daraf laqwi ah qaacidadaas waddana ku bara awil waxaad soo baratay daraf oo taam ah iyo daraf naaqis ah. so sooma adan kala barato haddana wuxuu ku baraa daraf mustaqar iyo daraf laqwi ah wax la yidhahdo uu kugu baraa fiiri wuxuu ku yidhi wa damiiru damiirkii alladii damiirka kaana ahaa mustatiran mid ku asturan filficli ficilka sow kuma dhihin darafka iyo jaarmajuurku hadday sila noqdaan ficli ku tacalluqaan ficilkaas faacilkiisi ama naayo faacilkiisi ficilkaas damiirkii ku asturnaa intaqala waa soo guuray minhu min alficli yuu ka guuray ilayhimaa ila darfi wljaari wlmajhuuriyuu u soo guuray ficilka maxduufa ha dami wax damiir kuma dhex jiraan waa ka soo tegey markuu damiirkii tegey una u tegi me ee darafkaana iska dhex gala markaasuu iska dhex gala darafka dhexdiisuu fadhiya damiirka istaqarada maxduufka wax damiir kuma dhex jiraan markii istaqara la xadfay zaydun zayd cindaka soo maahan cindaka dhexdeedu ku jira faacilka oo huwadii waxay kudhex jirtaa cinda istaqara huwa soo huwadi huwadii waa kasoo dhex bada istaqara cindaka dhexdeeda ku jirta zaidun zayd fi daari ha habata fi daari soo maahan habatadii waa la xadfi soo maahan habata huwa huwadi waa kasoo dhexda habatada fi daari ay ku dhex jirtaa marka daraf kasta iyo jeer majruur kasta oo sila noqdaa mar damira ku dhex jira kaasa waxaa la yidhaahdaa daraf mustaqar daraf mustaqara kaasaa la yihahda hadduu sila dhacana waa la mid waxaa raba hadduu sifa dhacana waa la mid hadduu xaalad dhaca waa la mid hadduu khabar dhacana waa la mid afartaas waa isku mid ah, darafka ijaar majuurka hadda silan joognaa soo maahan sifaduna waa la mid xaaladuna waa la mid khabarkuna waa la mid darafkaas waxaa la idhahdaa daraf mustaqar hadduu koon khaasa ku tacalluqana waxaa la yidhaahdaa daraf laqwi ah oo waxaad tidhi marartu waxaan soo maray bizaydin marartu ficliga faacil soo maha damiirba maba jira soo maha bizaydin waa iskaga tacalluqa kaasoo kale waxaa la yidhahdaa daraf laqwi ah laqwi macnaha waa laaqi waxba kuma dhex jiraan wa khaali wey wax ku dhex jira male wax damiira dhexdiisa kuma jiraan ila damiirba meeshan ma yaalle wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلم وbaarك عlى nabiyina mxamed